wax loo jeclaaday ilaahay dartii wax loo naco ilan iimaanku waa guntimo waa qaybo badan qaybaha ugu adag waxa weeye miisaankaan wax ku jeclaane wax ku necbaani reer iyo masaalix adduunye iyo dana adduunyuusan noqonin ilaahay dartii ha noqo saas wey waaba arrinta maqan weye todsalba waxa weeyaan maanta adduunka jooga waa ka maqan maalinkii cabdullaahi ibni cabaasba hadduu leeyahay maanta adduunya laisku jeclaaday oo qarnigii macnaha taqriiban koobaad ah ee quruun mufadala ah maanta oo macnaha caalam lmaada aan joogno caalam dhamar caalam caalamudunya aan joogno oo qulubtii addunya qabsatay oo noloshoo dhan adduunya haysato maxaad u malaynaysaa marka waa la kala tegey wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma man axaba ayuu yihi cabdullahi bni cabaas ciddii jeclaata fillaahi ilaahay dartii ruuxii wax u jeclaada oo wa abqada maca fillaahi ilaahay dartiina wax u necbaadaay oo wawaala xidhiiriya ciduu xidhiirinayo filaahi ilaahay dartii ku xidhiiriya oo wacaada nacafillaahi ilaahay dartii wax ku naca fa inamaa tunaalu waa la gaadhaa wilaayatullah ilaahay jacaylkiisa uu addoonka jeclaado waxaa lagu gaadhaa bidaalika arrinkaasaa lagu gaadhaa inuu ilaahay kuu heliyo ku garab istaago ku jeclaado taasaa lagu gaadhaa macna adigu jacaylkaaga sax markaasuu ilahay ku jeclaado subxana wa tacala laakiin intuu adigu jacaylku iyo xidhiirku kaa karban yahay oo mabda'aasi kaa qaldan xagga ilahay waxaad ka sugtaaba waa gardarro somaa marka walan yajida ma uu helaya cabdun addoonna dacma aliimaani iimaanka macaankiisa iyo dhadhankiisa ma uu helayo wa in katurad haba badato salaatu salaadiis wa sawmuhu iyo soonkiisu haba bato xataa yakuuna ilaa uu ka noqdo kadalika arrinkaa maxaa yeelay salaada iyo soonka markii mabda'a tawxiidka loo fiiriyo waa furuuc waay marka tawxiidka loo fiiriyo furuuc bay noqonayaan geed guntiisii ay khariban tahayoo xididkiisu khariban yahay laan u hagaagsan waxba noqon mayso laan uba hagaagi mayso yacni waxa weeyaan caleenna uhagaag u hagaagi mayso laakiin haddii caleemuhu khariban yihiin oo geedka xididku u hagaagsan yahay waxbaa ka hadhi saasay man ayb waqad saarad waxay noqotay caamatu mu'akhaati annaas dadka walaaltinimadooda ay walaaloobahayaan iyo xidhiirkooda intiisa badan wuxuu noqday calaa amri dunyaa adduunye arrinkeed dushooda dusheeduu noqday yacni arrinkaasaa lagu duldhisaayo saas wey <clears throat> waana mid dhammaan doonto wadaalika arrinkaasina walaaltinimada adduunka dartii lagu walaaloobahayo laysku xidhiidhinayana laa yujdi tari maayo calaa ahlihi dadkiisa shay waxba u tari maayo inuu soxbo tarayna ilahay baa sheegay alakillaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin saas wey dadka walaal isjecel adduunyada ku saaxiibay <clears throat> maalinta aakhirada cadowbay isu noqonayaan ilaa kuwii ilaahay ka cabsan jiray ilaahay dartii isu jeclaaday mooyaane dadka ilaahay dartii isu jeclaadaay maalinta aakharoo la wada dhibban yahay carshiga ilaahay bay harsanayaan iyaga dhib ma hayso bal makhluuqaadka oo dhan oo meesha tuban ayaa loo yeedhi ayna almutaxaabuuna fiya aaway dadkii aniga dartay isu jeclaa aaway dadkii aniga dartay isu xidhiidhin jiray aaway dadkii aniga dartay isu siyaaran jiray aaway dadkii aniga dartay isu wada fadhiisan jiray maanta ayaan fadilayaa markaasaa makhluuqaadkao dhan oo taagan yaa hortooda la keenaya markaasuu ilaahay subxaana watacaala meel uu garangeysan macna marka waa manzilo aada u sarraysa wey waxa laysugu boorinayo waa manzilo aada u sarraysa wa qaala ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yidhi fii qawlihi tacaala ilaahay qowlkiisa markuu fasirayey wataqafacat bihim alasbaab aayaddaa markuu fasirayey ayaa qaala cabdullaahi wuxuu yidhi almawadatu ayaa laga wadaa wataqafacat waxaa googo-aysa bihim iyaga dadkii xidhiiri jira adduunka ku xidhiiri jira waxaa ka googo-aysa alasbaabu xarkihii isku xiri jiray asbaabta waxaa laga wadaa shay walba oo wax lagu gaadho laba shay isku xidha yaa sabab la yidhaahda marka sababka ka dhexeeya adduunka hadduu qaraabtinimo ahaa aakhare waa go-aya hadduu saaxiibtinimo ahaa aan diini ahayn waa go-aya haddii uu masaalix ahaa waa go-aya hadduu jacayl kale iyo jacayl kale oo dan kale lasu jeclaaday waa go-aya waxaa soo hadhaya oon kii diinta ahaa kii ilaahay daraaddii ahaa kaa unbaa soo hadhaya macana aarkaasi marka oo tafsiirka cabdullahi bni cabaasa ibnu jariir baa wariyey iyo xaakim waana saxiixo xaakim baa saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay wa qaala ibnu cabaas wuxuu yihi fii qawlihi tacaala ilaahay odhaahdiisa uu yidhi wataqaacat bihim alasbaab gaaladii wataqaacat waxaa googo'day bihim iyaga alasbaabu xashihii isku xidhay iyo xidhiirkii oo dhan baa googo'ay qaala cabdullaahi wuxuu yidhi aayadda markuu fasirayey waxaa googa-iyo almawaddatu jacaylkaa laga wadaa waana jacaylkii horay lagu soo sheegay aayaddii macnaha aayadda qeybteed hore ka soo hadashay waa jacaylka shirkigaa wey jacaylkii shirkiga ka dhexeeyey wa min annaasi man yattakidu min duuni illaahi andaadan yuxibuunahum ka xubi illaah waaladiina aamanuu ashaddu xuban lilah walow yara aladiina dalamuu id yarawna alcadaaba ana alquwata lilahi jamiica waana allaha shadiid alcadaab id tabaraa aladiina itubicuu min aladiina ittabacuu wara'w alcadaaba wataqaacat bihim alasbaab saas man yacni maxabadii iyo mawadadii aayadda hore soo sheegtay taa wey midda go-ayso macna ee midii ilaahay dartii ahayd iyadu ma go-ayso waataan aayaddeeda soo sheegnay oo iyadu macnaa bar wax weyn baa lagu heli darajo saraa lagu gaaraya fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta aluulaa masalada koobaadi waxa weye tafsiiru aayati albaqara aayadda suurat lbaqara kusoo aroortay loo fasiro waa aayaddii uu baab ku bilaabay sheekh wa min annaasi man yatakhidu min duuni illah athaaniyatu masalada labaad waxa weye tafsiiru aayati bara aayadda suurat lbara kusoo aroortay oo la fasiro oo waa tii iyadan ahay qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum athaalithatu midda saddexaadi waxa weye wujuubu maxabatihi halkaa waxaa fiican in la geliyo wujuubu taqdiimi maxabatihi wujuubu taqdiimi maxabatihi jacaylkiisa nabiga jacaylkiisa salawatullhi wasalaamu caleyh oo laga hormariyo waajibnimadeeda cala nafsi nafta jacaylkeeda laga hormariyo walahli iyo reerka walmaali iyo xoolaha oo iyadana xadiidkii anas ayaa kutusayay araabicatu masalada afraadi waxa weye nafyuliimaani iimaankii oo loo diido liimaani iimaanka oo la diido iimaanka laleeyahay ruuxan jacaylkaas nabiga jeclaani iimaan ma laha marka laleeyahay laa yadullu kuma tusayo iimaankaa la anfiyey cala alkhuruuji bixitaan min alislaami islaamnimada laga baxay saas man yani waxaa kutusaya leeyihi xalaawa xalaawadu waa shay iimaanka asalkiisa zaa-idka ah bay leeyihi nafyigan laleeyahay laa yuminu axadukumna yani waa nafyu kamaali liimaan waay ilan iimaankaa darajaad ah iimaanku waa darajaad qeyb asal oo wuxuu leeyahay iyagu gundhig aho unug hoose ah oo la-aanshaheed ruuxu uusan muslima noqon karin sidaa daraaddeed ruux kastoo muslima intuu dooniba hala ekaada iimaankiisuye jacayl ilaahay waxun baa kaga jira jacaylka rasuulkana sal alay slam waxunbaa kaga jira intay dooniba haba gaasiisnaado ayib marka waxaa laga wadaa yacni haddii layidhaha iimaankaas laleeyahay ilaa aada naftaada iga jeclaato cumarow oo reerkaagii ehelkaaga aada iga jeclaato iimaan malihid laleeyahay waa iimaanka qeybihiisii sare ee waajibka ahayd baa la anfinayaa ee macnaheedu ma aha ninkii reerkiisa iga doortahay oo reerkiisa macnaha jeclaadaan oo macnaha waxa weyaan adduunyadaasi marmarka qaarkood ay la simbiracdo oo diintii ka jeclaysaay inuu islaamnimada ka baxay saas maaha man macnahaas macnaha faa-iideynaya oo inaan loo fahmin inuu ruuxii gaaloobay oo islaamkiisiiba baaba-ay laakiin waxa weeye iimaankii wax weyn baa ka maqan oo iimaankii ka mid a ah laga wada alkhaamisatu maslada shanaad waxa weeye ana liliimaani iimaanka waxaa usugnaaday sugnaaday xalaawatan macaan iimaanku macaan iyo dhadhan buu qad yajiduha alinsaanu insaanku inuu dareemaa laga yaabaa oo uu helo waqad laa yajiduha inuusan helinna waa laga yaaba ficlan waa ku dareemi yani ruuxu markuu xoogaa bil ama laba bilood marbuu ruuxu nashaad cibaadada uleeyahy bishaa aada nashaadkii cibaadada u leedahay cibaadadu macaan baa dareemi dhadhanba dhadhan bay leedahay dhadhan bay leedahay qalbigooga qalbigaaguna xasilooni iyo raaxiyo deganaansho gooni ah yaa dareemi waxoogaa maalmaha laakiin adduunyadu kula fakatood suuqa ku fakato oo waxoogaa cibaadaadkaagu yaraadaan walbahaarkaagaa badan oo qalbigii deganaashihiibu ka tegi oo qur-aanka akriskiisu kuu dhadhami maayo haddaad toban daqiiqo fadhido war meesha iskaga kaco macnaha bool waxbaa kugu soo degi kaanaka waxaad moodaysa inaad saacado fadhiyo marka waxa weye macaankaasi dadka qaarkii baa dareemay mararka qaarkoodna waa dareemay marna maba dareemaysa saas man ila dareenku wuxuu ku yimaadaa shayga wax dareemaya inuu dareemayaashii ku yaallaan haddii qalbigu uu meyd noqdo oo uu ingego qallafo waxba ma dareemayo xubinku markuu ingego oo shalal intuu ku dhaco gacantaasoo kaleeto masalan ay ingegto si kasta haddii loo garaacayo ma dareemayo qalbiguna saasoo kale waayo qalbigu hadduu dareenka iimaanku ka tago wax kasta oo nabaroo ku dhacayo ma dareemayo wax kasta oo macaanana u dhadhabi maayo khadhaadhna u dhadhami maayo macsiyadii iyo iyo iyo daacadiibaa u sinaanay laakiin markuu noloshiisa soo ceshado oo uu nool yahay wixii macaanaa ee daaco ahaana waa u dhadhamaya wixii khadhaadhaa ee macsiyo ahaana khadhaadhkeedaa u dhadhamaya maana saas asaadisatu masalada lixaadi waxa weye acmaalu lqalbi alarbaca qalbiga acmaashiisii afarta ahayd allatii afartaa arrimoodo laa tulaanu aan la gaadhayn wilaayatullaahi ilaahay wilaayadiisii jacaylkiisa ilaa biha iyada mooye aan lagu gaadhayn oo walaa yajidu uusan helaynin axadun ruuxna dacma aliimaani iimaanka dhadhankiisa ilaa biha afartaa mooyaane afarta acmaasha qalbiga waa afarkii kusoo aroortay asarka cabdullahi bni cabaas asarka cabdullahi ibni cabaas oo macnaha waxa weeyaan ilaahay dartii wax loo jeclaado ilaahay dartii wax loo naco ilaahay dartii wax loo xidhiido ilaahay dartiioo wax loola coloobo afartaa way macana acmaalu lqalbi wa asaabicata masalada toddobaadi waxa weye fahmu saxaabiyi ninka saxaabigaa sida uu u fahmay lilwaaqici wixii jiray si u fahmay oo maxay tahay anna caamata almu'aakhaat walaaltinimada inteeda badani calaa amri dunya adduunye arrinkeed inay ku duldhisantay ah yani waa cabdullahi bni cabaas waaqicii markaas jiray sida uu u fahmay u gartay macna maantana waaba kasii daran tahay asaabidatu midda sideedaad waxa way masalada sideedaad tafsiiru qowlihi tacaala wataqaطaca bihim alasbaab aayaddaasoo la fasiro oo asbaabta mawadda lagu fasiro macnaha cabdillahi bn cabbaas waa kii aan kusoo marnay asaasicatu masalada sagaalaadi waxa weeye ana min almushrikiina gaalada waxaa ka mid a man yuxibu qolo jecel allaha ilaah xuban jacayl shadiidan oo daran gaalada qaar ilaahay aada u jecel baa ku jira cajiib xagee ku aragay taas maxaa kutusay wamin annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illah waaladiina aamanuu ashaddu xiban lilah yacni gaaladu ilaahay jacayl daran bay jecel yihiin waxaa ku kutusaya jacaylkoodii darnaa ay ilaahay jeclayeen iyo jacayl daran oo ilaahay ay mu'miniintu jecel yihiin baa laysu miisaanay markaasaa waxaa la yidhi ka mu'miniintu ilaahay ay jecel yihiin baa ka sita ka gaaladu ilahay ay jecel yihin marka jacayl daran ba ilahay jecel yahay ha jeclaadeena jacaylka ilaahay jeclaadeen waxba ma tarin muxuu wax u tari waayey waa jacayl aan khaalis ahayn jacayl aan barx la-ayn waay waxbaa ku barxan oo waxyaalo kale jecel yihiinoo ku garab wadaan taasaa keentay jacaylkoodu inuu cadaab mooyaan waxbaa faa uusan usoo hoyeynin macna muslimiinta si ay ku intifaacaan jacaylka ilahi jecelyihin subxana watacala alcaashiratu masalada tobnaadi waxa weye alwaciidu goodiga calaa man cid dushii in loo goodiyo ciddaasoo kaanad ay ahaatay athamaaniyatu sideedii arrimood ee aayaddu sheegtay axabba kuwa loo kalgacayl badanyay ileyhi isaga xaggiisa min diinihi ilaahay diintiisa ka jeclay ruuxii sideedii arrimood ee aayaddu sheegtay ilaahay diintiisa ka jeclaysto oo loo hanjamo sideedda arrimood maxay qul in kaana aabaaukum waa yani sideedii arrimoodee aayaddu sheegtay waa aabbayaashii iyo caruurtii iyo xoolihii iyo guryihii iyo kuwa wey adduunya isugu imaan iyagoo dhan alxaadiyata casharata mas'alada kow tobnaadi waxa weeye anna man istakhada ciddii samaysta niddan cid uu ilaahay garab dhigahayo ku garab wado oo uu kala mid dhigayo ruuxii samaysta niddigaasoo tusaawi ay la siman tahay maxabatu jacaylkiisu maxabat allaahi ilahay jacaylkiisa ay la siman tahay ciddii makhluuq samaysto oo jeclaado oo jacaylkaa uu makhluuqaa jecel yahay iyo jacaylkuu ilaahay jecel yahay isku garab wadaayo fa huwa kaasi ashirku lakbar waa gaalnimadii weyneyd wey oo islaamka lagaga baxay bimacna jacayl weyneyn iyo qadarin iyo ka amar qaadasho iyo kacabsi uu ku jiro jacaylkaasoo kale haddaad makhluuq u samayso waa shirki taqriiban waa midka hadda qubuurta iyo amwaadda iyo loo sameeyo wey awliyada iyo loo sameeyo taqriiban meel kastoo uu ruuxu jooga qalbigiisa waxaa ku jira waa lagu arkaa oo waa lagu daalacanaya oo yani waxa weye waxbaa lagu soo wadaa rajo noocaasoo kalena waa ku jirtaa cabsina waa ku jirtaa weynaynna waa ku jirtaa waa jacaylka noocaasoo kale w kaasoo kale marka gaalnimu keenaayo kii ilaahay lahaa ee cibaadada ah oo cid kale lala siiyo wey macna hada wabilahi tawfiiq sal allahuma waslama cala nabiyina maxamedi wacala alihi wasaxbi wasalam الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين باب كان وحوشيخ ذهن ليا alkhawf cabsida ayuu kaga hadlayaa kan ka horeeyey oo inaga kusoo marnay ee uu sheekhu kaga hadlahayy yacni iimaanka macaankiisa iyo jacaylka ilaahay subxaana wa tacaala oo la jeclaado iyo isaga dartii wax loo jeclaado kana waa cabsida wey marka waan soo sheegnay khawfka oo cabsida ah iyo jacaylku waa labada arrimood ee macnaha yani midna uu hogaanka hore hayo waa cabsida midna uu ruuxa riixayo oo waa jacaylka wey maxabada ilaahi subxaana watacaala iyo jacaylkiisa wey maxabadu waxay keenaysaa wixii ilaahay kuu diray subxaana watacaala inaad qabato ood samayso khowfka iyo cabsiduna waxay keenaysaa wuxuu kaa reebay inaad ka hadho marka waxaa la yidhaahdaa waa waa janaaxiya tayraan duulitaanka labadiisii garab waayo yacni labada lugoodee ruuxu ama qalbigu uu u socdo xagga ilaahay ugu socdo labadii lugoodee lagu soconay wey macnaha waxay culimmadu ay ka hadlaan khawfka iyo rajaha koodaa koodee macnaa wax weyaan ruuxu uu u badanayaa uu xoojinaya ma khawfku badsanaya iyo cabsida oo dhankaasaa qalbigiisa ku badanaysa mise rajada wey labadaasay ka hadlaan qole waxay leeyihiin waxaa fiican inuu khawfka badiyo cabsida badiyo maxaa yeeley si uusan xumaan ugu dhicin qolana waxay leeyihin rajaha fiican in la badsado si dhacada ilaah iyo camalka saalixa ay ruuxa ugu xambaarto saasaa fiican waxay qolo kaleo dhexdhexaysanay leeyihiin waxaa fiican markuu ruuxu dhaaco iyo camal saalixa samaynayana dhanka rajada inuu badiyo markuu dembi iyo wax saasoo kaleeta uu is yidhahdo amaad ku dhacdaana dhanka cabsida iyo khowfka inuu badiyo macna waxaa ka fiican baa laleeyahay inay sinmaan baa fiican oo yani labada ruuxa isu dheeli tiraya wey haddii midkood uu marka kale ka xoog bato yani waa dheelinayaan ruuxii macnaha wax weeyaan isma miisaan isma miisaanaanayo macnaha oo waxaa imaanaysa haddii cabsidii khoofku uu tambato ruuxa ka tambato oo dhankii rajada uu ka xoog bato waxaa imaanaysa ruuxii inuu ku dhaco wax la layidhaahdo cudur layidhaahdo alya-su alqanuutu min raxmat illah ilaahay naxariistiisoo laga quusto waa halis waa haddii dhanka rajadu ay tan badato iyadu ay xoog badatana kafadaasi rajaxantana waxaa imaanaya ruuxu inuu isdhigto oo isagana ay ku dhacdo alamnu min makri illaah dhagarta ilaahay uu ka amin noqdo iyo cadaabkiisa oo iska dhigto iyo wax diyaar garow haba yaraatee yani waxba uusan samaynin cuduradaasa isagana ku dhacay man saasaa marka fiican inay macnaha sinmaano ruuxu marna ilaahay cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa iyo cadhadiisa iyo dhankaa u daalacdo marna naxariistiisa ballaadhan iyo jannadiisa iyo maarata arrimaha inuu daalacdo macnaha baabu qowli illaahi tacaala ayuu baabuu yahay ilaahay odhahduu yidhi inamaa daalikum kii ashaydaanu waa shaydaan ama inamaa daalikum kiinaasi ashayaanu ee shaydaankiihi yukhawifu wuu idin cabsiini yukhawifukum wuxuu idinku cabsi gelini awliyaa'ahu saaxiibadii iyo dadka isaga ku xidhan ee falaa takhaafuuhum ha ka cabsanina wakhaafuunii aniga iga cabsada in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa rumeeyey haddaad tihiin macnaheedu waxa weeye waxay ayaddu kusoo degtay oy ku timid oy ka hadlaysay nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi dagaalkii uxud markuu dhacay oo lagu kala food qaaday oo mushrikiintii carbeed iyo reemakii wixii la socday ay gadoomeen meel la yidhahdo xamraa ul asad oo aan madiine ka fogeen iyay isku urursadeen markaasaa dad bay soo fariin oo soo direenoo waxay yidhaahdeen maxamed waxaad naga gaarsiisaan inaanu kusoo soo maqannahayo isagii inta macnaha waxa weeye hadhayba ilan markaasi yani saxaabada ridwaanullahi calayhim ilaa toddobaatan nin baa laga dilay markaas oo dharbaaxa ku dhacday waxoogaa marka inaanu dib ugu soo laabanayno oonu doonayno intii hadhayna inaanu soo foqfooqsanno taa hala gaadhsiiyo qolyo marka socdaa nebiga u yimi nebiguna sal lla alay waslm intuu diyaargaroobay wixii asxaabta raaci karay intuu la baxay yuu ka daba tegey meeshaasu kaga daba tegey macnaha marka kuwa socdo oo ay soo direen reer maka ayaa nabiga salawatullh wasalaamu caleyhi ayaa u yimid waxay yidhaahdeen nimankii reer maka iyo awoodoodii iyo quwadoodii iyo wax badan oo kaloo soo raacayba waa kuwanoo idinku soo socdaan macnaha marka taasaa marka aayaddu ay ka hadlaysaa waxaa ka horreeyey aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaaluu xasbuna allah wanicma alwakiil fainqalabuu binicmati min allahi wa lam yamsashum suu waاtabacuu ridwaan allahi wallahu duu fadlin caiim inamaa dalikum shayaan weye marka saas yani aayadku waxay ka hadlayeen muslimuminiintay sifaynayeen waa kuwa dadku ku yidhaahdeen dadkii oo dhan baa isukiin uruursaday warnimayahu ka cabsada arintaasi iimaan iyo kalsooni ilahay ay ku kalsooyin bay ugu kordhisayba cabsi cabsadaan iska wadaaya waxayna yidhaahdeen ilaahay baa nagu filan cid kale loo dhiibtana isagaa u nicmo lahaaday nicmo ilaahay bay markaa la gadoomeen iyagoo wax dhiba soo gaadhin iyo fadli xumaanina ma soo gaadhino wax dhibaataa kuma dhicin waxayna raaceen ilaahay riddihiisa subxaana wa tacaala allana fadli weynkii u saaxiiba wey inamaa daalikun marka kii kiinaas ashayaanu ee shaydaanka ah kaas warka idiin soo gudbiyey ee nimankii gaalada ahaa awooddoodii iyo quwaddoodii idin keenay kadibna ka cabsada idin leh shaydaankaasi uun awliyadiisa iyo dadka isaga ku xidhan buu idinku cabsi gelinaya shaydaanku waa kii weynaa kuwaa hadalka soo taginayana isagay macnaha u adeegayaan macnaha dadkiisiibuu buunbuunin oo wax xoog badan buu ka dhigi oo inay idin jeeri buu ka dhigi oo inaysan waxba idinka reebeynin buu idinkaga dhigi qalbigoodu qalbigiinu yani waxa wey gelinaya cabsidii inaad ka cabsataan buu qalbiga idiin gelinaya marka ha ka cabsanina haddaydan iyaga ka cabsaninna waxaad ka cabsanaysaan allah subxaana wa tacaala in kuntum mu'miniin aniga iga cabsada buu alla leeya subxana wa saas maxaa ile ninka ilaahay ka cabsada isagaa cid walba kaga filan waxaa la yidhahdaa man khaafa allaha khaafahu kullu shay waman ittaqa allaha ittaqaahu kullu shay waman khaafa min gayri illaahi khaafa min kulli shay ninkii ilaahay ka cabsadaay wax walba ayaa ka cabsan yani wax kusoo dhici kara ma jiro ninkii ilaahay subxaana watacaala sharcigiisa raaco wuxuu ka reebay ka taga wuxuu u diray u didmana cid walba oo dhan baa iska ilaalin oo aan yani waxa weyaan dhib u geysanayn ninkii laakiin cid aan ilaahay ahayn ka cabsadaaye wax walbuu ka cabsamay ninka ilaahay cid aan ahayn ka cabsado oo makhluuqiisa ka cabsadahay qalbiga waxaa loo gelinay tabardaro iyo wax alla wuxuu arkaba inuu uun macnaha ka anfariiro ka cabsado macnaha khawfku marka macaani badan dhowr qoobood qaybood buu u qaybsamaa qeyb waxaa la yidhaahdaa waa khawfu alcibaada la yidhahda khawfka cibaadada la yidhaahdo khawfu sirina waa la yidhahda waa cabsida weyneyn iyo khuduuc baa ku jira yacni ciddaad ka cabsanayso waana jeceshahay waadna ka cabsan waadna jeceshaa waadna weyneyneysaa waadna isu dullaynaysaa waadna adeecaysaa waad ka amar qaadanaysaa oo wuxuu kuu diray waad aadi wuxuu kaa reebayna waad ka hadi khawfka noocaasoo kale ah khawfu sirina waa la yidhahda khawfu lcibaadana waa la yidhahda ilaahay keligii baa iskale subxaana wa tacaala saas wey qaybta labaadi waxa weeye waa khawfka la yidhahdo alkhawfu abiici khawfka iska dabiiciga ah oo masala waxa weeyaan wixii ruuxa dhibaya markuu arko inuu macnaha waxa dareemo qalbigiisu dareen qaado masale waxa weyaan maaragtay cadowga oo kale iyo ruuxii dhib ku gaadhsiinhayo oo kale iyo yacni waxa weeye halaqa oo kale iyo banjoogtaasi dadka dhibta oo kale iyo waxyaalaha ruuxu markuu arko qalbigiisa dabiiciyan khawf iyo cabsi baa iskaga dhalanaysa khawfka noocaasoo kalea ah khawf cibaadaa ah maaha waa iska dabiici wey wax ilaahi subxana wa tacala harizo ibni aadamka ku abuuray wey macnaha ka noocaasoo kalea marka dhib ma leh laakiin dhib wuxuu leeyahay hadduu iska wahmiya waxaan jirin haddaad ka cabsato oo aan asaasba lahayn xaqiiqo aan jirin haddaad ka cabsato waxaan xaqiiqoba lahayn haddaad ka cabsato yacni waxa weeyaan waa dembi xataa qofku hadduu dabiici yahay lama ogola ta labaad khawfkii dabiiciga ahaa hadduusan ilaa xad daruuro gaadhsiisnayn daruurada macnaha waxa weyaan ama dhib baa lagu soo gaadhsiinayaa ama waa lagu dilayaa ama xiin baa lagaa goynayaa ama heerkaa hadduusan gaadhsiisnayn oo sharciga ilaahay aada uga tagto oo xumaan aada u gasho isaga daraaddeed cabsi daraaddeed aada shaygaa ka cabsanayso ama ma ee shay lagu faray aada uga tagto waajib ahaa taasina iyadana xaaraan bay noqonaysaa macnaha saddexa qaybood buu qeysama ama laba qaybood ka dhig qaybahaasuu leeyahay qaybina waa iska banaan tahay oo waa iska dabiici qeybina waa cibaado wey qeybtaa cibaadada marka qeybaha la diidan yahay ilaahay cid aan hay subxaana in la siiyo wa qowlihi tacaala ayuu baab u yahay inamaa yacmuru waxa uun camira masaajid allaahi ilaahay masaajidiisa waxa uun camira man aamana cida rumaysa billaahi ilaah rumaysa walyowmi alaakhiri maalinta aakhara rumaysa oo wa aqaama asalaata salaada hagaajiya oo wa aata azakaata sakada bixiya oo walam yakhsha aan ka cabsanin ila allaha alla mooye cid kale aan ka cabsanin facasaa waxa xaqiiqa ah ulaaika kuwa tilmaamahaa an yakuunuu inay yihiin min almuhtadiina kuwa hanuunsan masaajid ilaahi waxaa camira dadka tilmaamaha laga helay alimaanu billaah ilaahay bay rumaysan yihiin maalinta aakharana way rumaysan yihiin salaadoodana way hagaajinayaan wa aqaamu salaata macnaha sidii sharcigu ugu talagalay bay salaada u tukanayaan wey khushuucdeedii iyo arkaanteedii iyo hay-aadkeediiyo kulli na way bixinayaan wixii xoolahooda ka go-ay ee lagu yeeshay dhan way bixinayaan cidaan ilaahay ahaynna kama cabsanayaan saas maana cidaan ilaahay ahaynna kama ay cabsanayaan yani waxa weyaan walaa jinni bayna ka cabsanaynin walaa insi bayna ka cabsanaynin walaa weli bayna ka cabsanaynin oo macnaha waxau dhulka taakataaka ugu jiraa la yidhi walaa cadow bayna ka cabsanaynin walaa waxay ka cabsanayaan ma jira ilaahay subxana wa tacala keligii bay ka cabsanayaan dadka tilmaamahaale marka waxay xaqiiqi ku yihiin inay yihiin dadkii hanuunsanaa kuwaasa hanuunsan masaajid ilaahayna dadkaasaa camira waxaa aayaddu u jawaabaysa nimankii gaalada ahaa ee isku ku faantamay nimankii reemaka ee ku faantamay inay masaajidda ilaahay camirayaan annaga masaajidda camirno oo masjidulxaraamkii gacantanada ku jira oo ku faantamay waxaa la yidhi hadaawaad gaalo tihiinba masaajidda maba camiri kartaanba waxaa masaajidda maxaa lagu camiraa waxaa lagu camiraa aliimaan waalcamal asaalix gaalna camal saalix kama masuuroobaba se uu marka masaajida camir hadday maantoona dhex fadfadhiyaan oy afka dhaqdhaqaajiyaanoo wax sheeg camirid masaajid ma aha hadday qurqurxiyaan oy naashnaashaanna camirid masaajid ma aha camiridda masaajid waxa wey camal saalixa iyo iimaaniga taaca wey taana dad muminiinan bay ka suurowdaan gaal kama suurowda macnaha oo camalkiisa waxba kama jiraba macnaha saasay aayaddu macnaha tilmaamaysa <clears throat> inamaa yacmuru waxa uuna camira masaajid allaahi ilaahay masaajidiisa waxaa camira oo loogu talagalay inay camiraan man aamana cidda rumaysay billaahi ilaahay rumaysay walyowmi alaakhiri maalinta aakhira rumaysay wa aqaama asalaata salaada hagaajisa wa aata azakaata zakadana bixiya yani masaajidda iyo ku-xidhnaanteeda waa calaamo calaamaadka iimaanka ka mida wey yani mulaasamatu masaajid iyo mar walba qalbigaagu inuu mucallaq yahay oo ku xidhan yahay waxay kutusaysaa ruuxaasi iimaanka uleh himaana ka fogaanshaha ruuxuu masaajida ka fogaadana ama dacfi iimaan buu kutusaya iimaankiisu inuu daciif yahay ama iimaanba uusan lahayn macna oo walam yaksha aan ka cabsanin ila allaha alla mooyo cid kale aan ka cabsanin maxaa yeele maxaba looga cabsanba dhif iyo dhib iyo dheefi ilaahay gacantiisaay ku jirtaa subxaana wa tacaala makhluuqaadkani waxbama mulkiyaan haddii ilaahay subxaana wa tacaala sabab kaaga dhigana sina uga baxsan maysa inay ku dhibaan haddii ilaahay uusan sabab kaaga dhiginna si walba hadday isu kaashadaan waxba kuma yeeli karayaan kalsoonidaa buuxdaa la doona marka inuu ruuxa muslimkaa ku noolaado mabdaa caqiidadaas oo rabbi subxaana wa tacaala mooyaane cid kaleba uusan ka cabsan facasaa waxaa xaqiiqa ah ulaaika kuwaasi an yakuunuu inay yihiin min almuhtadiina kuwa hanuunsan dadkaa weye dadka hanuunsan oo jidkii toosnaa haya macna wa qowlihi tacaala buu baab u yahay odhahda ilaahay uu yidhi subxaana wa tacaala wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yaquulu mid odhanaya ayaa ka mid a aamannaa waan rumaynay billaahi ilaahay baan rumaynay dadka waxaa ka mid a qaar afka ka odhanaya ilaahay baan rumaynay fa idaa uudiya markii la dhibo fillaahi ilaahay dartii marka loo dhibo ayaa jacala waxay yeelayaan fitnata annaasi dhibkaa dadka kaga yimid waxay ka yeelayaan ka cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisaoo kale ka dhigayaan dadka qaar waxaa jira iimaanku uusan qalbigooda aada u degin uusan ugu biyo dhigin ugu xididaysanin ilan iimaanku xidid buu leeyahay oo dacdacfi buu leeyahay oo xoog buu leeyahay oo kamaal buu leeyahay oo kala dhimanaan buu leeyahay iimaanku marka dad qalbigooda uusan ku xoogeysanin ama uusan gelinba laakiin afka ka odhanaya waan rumaynay baa jira dadkaas marka iimaanka afka ka sheeganaya imtixaan ilaahay markuu yimaado oo addoommada gacmahooda lagu imtixaano ama dowlado jaa ha noqdeen dad daalimiina marka gacmahooda lagu ciqaabo oo lagu cadaadiyo oo lagu dhibo oo lagu xidho oo lagu garaaco ciqaabta dadka xaggiisa kaga timid iyo fitnada iyo imtixaanka iyo wuxuu ka dhigayaa ilaahay cadaabkiisii oo kaleeto macnaheedu waxa weeye kuwii dhibahayey iyo hawadoodiiyo waxay rabeen buu u fulinaya si uu uga cararo uga badbaado ciqaabtan iyo cadaabkan ay ku hayaan muxuu simay marka rabbi subxaana watacaala cadaabkiisii aakharo iyo kuwan dhibka kaga imaanaya ayaa isku mid la noqday markaasuu wuxuu isyidhi ka ilaahay subxaana watacaala bal si lagu yidhaahdada aba iska geshide kuwan kadaata fitnadoodi iyo dhibkoodi iyo dacayadooda uun ka badbaad saa daraaddeed waxay rabaan la waafaq sidaasuu yidhi macna marka cadaab alle iyo dhibkii addoommada kaga imaanahayay iyo xanuunkiisii iyo cadaabkii ilaahay baa u filnaaday markaasuu kan doortay addoommada kaga imaanaya inuu macnaha waxa weeye yani iska qabto kii ilaahayna faruuba ka qaaday subxana watacala saasay macnaha aayaddu ka hadlaysa yani waa waa dadka macnaha aayad kale ay tilmaantayo wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarfin fain asaabahu khayrun iطma'ana bihi wain asaabathu fitnatun inqalaba calaa wajhihi khasira addunya waalaakhira marka horeba cibaadadiisa iyo iimaankiisa wuxuu ahaa yo nusnus ahaa meel dhinac ayuu taagnaa marka hadduu barwaaqo helo oo ku fiicnaado oo macnaha waxa weye wax dhiba ayna meeshan kusoo gaadhinna wuu ku sugnaani haddii waxoogaa la imtixaanana dib buu u laaban macnaha dib buu u laabanaya aayaddu marka qolyahaasay tilmaamaysaa ibtilaaga dadka la imtixaanayo oo xagga ilaahay ka yimaadaay wuxuu isagu qadaray oo toos addoonka uu keenayna waa noqotaa waxaa kale noqotaa addoommada gacmahooda in lagu ciqaabo addoommada iimaanka aan jeclayn diinta la dagaalamahaya mabda anacab kuwaasi gacmahooda dhibka ruuxa kusoo gaadhayana iyagana ibtilaa wey macna marka qolyahani waa qolyaha munaafiqiinta ah ama qolyo muslimiin ohoo iimaankoodu iska daciif yahayna way noqon kartaa macna wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man yaquulu kuwo odhanaya ayaa ka mid a aamanaa billaah ilaahay baanu rumaynay bay leeyihin oo ay afka ka odhanayaan faidaa uudiya haddii la dhibo filaahi ilaahay darkii haddii loo dhibo ilaahay diintiisa haddii lagu dhibo oo caqiidada lagu dhibo oo la dacaydayo oo bulshadu dhibto oo dowladuhu dhibaan oo la xido oo macnaha la dilo la garaaco taa way macnaha hadda hadlay faidaa uudiya haddii la dhibo fillaahi ilaahay dartii haddii loo dhibo jacala wuxuu yeelayaa fitnata annaas dadka dhibka kaga imaanaya ayuu ka cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisii oo kaleu ka dhigay markaasuu dadkiibuu kuwii dhibayey yuu yuusiduu dhibkooda uga badbaado ku waafaqayaa waxay wateen cadaab ilaahay iyo marka waxaa u simaaday cadaabkii dadka ka imaanay wax simanna ma ah wax siman ma ah kani waa wax dhammaanay kaasise waa joogto wey kani waa tabar binu aadam wey kaasise waa awood rabbi subxaana wa tacaala marka wax laysgarab dhigi karaya meehe kaas dambe siduu ruux uga badbaadi lahaa inuu macnaha ku talagalo wey waxyaalo fara badanoo oo adduunka ku imaanayana uu ugu adkaysto ugu dulqaato saas macna cabsidii baa marka ku dhex jirnee dadka kacabsidiisa laga cabsadaayey oo diin ilaahay marka saa looga tagaayo saasay aayaddu diidan tahay macna wacan abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu canhu marfuucan isagoo nabiga gaadhsiinaya xadiidkaas oo isagu kor yeelaya ayaa wuxuu yidhi ina min dacfi lyaqiin yaqiinta tabardaradeeda waxaa ka mid ah an turdiya inaad raalli geliso annaasa dadka bisakhati illaah ilaahay cadhadiisa inaad ku raalligeliso wax ilaahay kugu cadhoonayo inaad dad ku geliso taasi waxay ka mid tahay iimaanka dacfigiisa wa an taxmadahum inaad ku mahadiso calaa risqi illaahi ilaahay risqigiisa inaad ku mahadiso wax ilaahay ku siiyeyna mahadnaqiisii inaad iyaga u celiso waa iimaanka dacfigiisa ka mid tahay dacfu lyaqiin wa an tadumahum inaad addoommadii ku caydo ood ku dhaleecayso calaa maa shay dushii lam yu'tika allaahu alla uusan ku siinin waxaan xagga allaba kaaga imaano laguuba qadarinba hebel baa ii diiday hebel baa ii qoonsaday inaad ku eedaysahay taana waxa weeye yaqiinta dacfigeeda ka mid tahay maxaa yeeley ina risqa allahi ilaahay risqigiisa laa yajuruhu ma soo jiido oo ma keeno xirsu xariisin mid dadaalahaya dadaalkii si kasta hadaad u tafaxaydato ood orodka badiso dadaal laguma keeno walaa yarudduhu ma celiyo ilaahay risqigiisa karaahiyatu kaarihin mid wax necab oo wax kula necab nacaybkiisuna risqi ilaahay kaa celin mayso saas macna afarkaas cabdullahi bni cabaas laga warinayo ee nabiga uu koryeelaya salawatulli wasalaamu calayhi waa mowduuc waa mowduuc macnaa waxa weeye xataa daciif waa dhaafisany xayla sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahda ibn ibnulximsi nin lahadaa ku jira mutaham bilkadib waay ragga beenta lagu tumay buu ku jiraa waxaa kaloo ku jira ninkii la odhan jiray assubiyu sagiir saaxib alkalbi ninkii macnaha tafsiir kutubta tafsiirka aada u yaalla suddi la yidhahdo suddi alkabiir iyo sagiir baa kala jira kan sagiirka marka cilimo badan baa been ku tuuntay mutaham bilkadib bay iyaga isagana ku tuumeen marka labadaa nin oo labadoodu oo mutaham bilkadib ay yihiin baa ku jira asarkaa sanadkiisa waxaa kaloo isagana ku jira nin la yidhahdo catiyat alcawfi oo saciid alkhudri isagana xadiia axaadiista ka wariya ninkaasina waxa w waa shiici mudalisa waay shiici buu ahaa waxaana lagu yaqaanaa tadliiska weliba qeybtiisa la tadliisu taswiya ee aadka u xun ayaa lagu yaqaanaa macnaha saddexdaa cilaba marka afarka way ku jirtaa saa daraaddeed ba culimmada qaar ka mid a ah. waxay ku xukmiyeen afarkaas inuu mawduuc yahay oo xataa daciif dhaasiisanya man macnihiisa laakiin axaadiis fara badan oo kalea kutusaysa macnaha axaadiis kaloo fara badan ayaa kutusaysa saas weyaan ina min dacfi alyaqiini yaqiinta dacfigeeda waxaa ka mid ah an turdiya annaasa dadka inaad raalli geliso bisakhati illaahi ilaahay cadhadiisa way inoo imaan doontaa axaadiis kale soo socota xadiis ka dambeeya oo kale oo saxiixa ah, ayaa macnaha faa yacni mucaawiya radi allahu canhu yani waxaan ujeeda caaisha radi allahu canha ayaa mucaawiya waxay ku tidhi man arda annaasa bisaman arda allaha bisakhati annaas kafaahu allaahu ma'uunat annaas waman arda annaasa bisakhat illaah lam yugnu canhu min allahi shay-a saasman ninkii ilaahay subxaana watacaala tacaala cadho geliya waxaan u ninkii ilaahay raali geliya oo ku geliya wax dadku ka cadhoonahayaan cadhadaa dadku ay ka cadhoonayaan danba aan ka gelin ee ilaahay raaligelintiisa un isagu ku dadaala jamaahiirta iyo bulshada iyo wixii cadhon ha cadhoodo ilaahay baa wuxuu ka kaafinayaa wixii dhibe dadka kaga iman lahaa ninkiisa ilaahay ka cadhaysiiya ka cadhaysiintaa ilaahay uu ka cadhaysiinayana dad ku raaligelinayay ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa dhibka iyo ciqaabta kaga imaanaysa kuwuu raalli gelinaya waxba uga tari maayaan kuwanaad gelinaysa eed ka quslinayso eed ka farxinayso aada iyaga qalbigooda dhowrayso eed ilaahayna subxaana wa tacaala aada ka cadhaysiinayso xagga ilaahay wax kaaga yimid kaama celin karaan allase subxaana wa tacaala wax xaggooda ka yimid wuu kaa celini oo isagaa kaa difaaci macna sidaas <clears throat> marka addoommada yani <clears throat> addoommada dhibkooda ka carar waa uun dhib raadso wey haddii dhibkooda ka carar aada diin alla uga tagto oo ilaahay ku cadhogeliso oo xumaan u samaysahay ama iyaga kaga farxi ama yaan lagu cadhoonin ama yuna xumaan kuu qaadan ama hebel qalbigiisa dhowr ama bulshadu yeynay macnaha ku dacaahideynin ilaahay subxaana wa tacaala ayaaba macnaha waxa weeyaan yacni ayagana gacanta ku hayan qalbigooda iyo gacmahooda iyo awoodooda ilahay gacantiisa ku jirta ilaahay subxaana wa tacaala marka hadduu damca iyaguba kugu sallidib ayuu kugu sallidi markaasaa waxaad noqoni kaman yastajiiru biramdaai min annaari cagagubyo ninka cararay oo dab ku dhacay sidaas macnaha yani kud ka guro qanjo u gur wey markaad macnaha waxa weeye dhib yar intaad ka cararto mid weyn u carar yani waxa ayaa sidaasoo kaleeto macnaha yani la yidhaahdaa marka addoommo waxba gacanta kuma hayaane kalsooni buuxda ilaahay ugu xidhan subxaana wa tacala isagaa shar oo dhanna kaa kafayn khayr oo dhanna isagaa kuu haya ilaahi subxana wa tacala alaysa allaahu bikaafin cabdah ilaahay addoonkiisa soo kuma fila waa ku filan yaa kaloo laguga cabsini marka haddii ilaahayba subxana wa tacala aad ku tiirsan tahay macana can abi saciidin alkhudri radia allahu canhu marfuucan ina min dacfi yaqiin yaqiinta waxaa la yihahdaa aclaa darajaati aliimaan baa la yihahdaa iimaanku ila waa darajooyin oo uu kala sarreeya darajada ugu sarreysaa yaqiinta la yidhaahdaa ina min dacfi alyaqiini yaqiinta dacfigeeda iyo tabardarradeeda waxaa ka mid a ah iyo kala dhimanaanshaheeda an turdiya annaasa dadka inaad ku raaligeliso bisakati illaahi ilaahay wax ka cadhaysiinay yacni qalbiga dadka inaad ilaaliso sidaa daraaddeedna aada ilaahay wax ka cadhaysiinaya aada samayso ama waajib aad ka tagto ilahay kugu waajibiyey ama wuxuu kaa xarimay aada samayso dad qalbigooda adoo ku ilaalinaya macana wa an taxmadahum inaad mahadiso calaa risqi illaah ilaahay risqigiisa inaad ku mahadiso risqigaasi mahadintiisa waxaa laga wadaa waxay iyaga ku siiyeen oo gacantooda kaasoo soo gaadhay in aad iyaga uun uga mahad celiso ilaahaygay ku siiyeyna aada halmaanto saasaa laga wadaa ee lagama wado dadku haddii ay wax xaggooda wax kaaga yimaadaanoo ilahay wax kuugu soo dhibay ila ilahay baa usoo dhiibay ka wax ku keenay inaadan ayagii u mahad celinin lagama wado maxaa yeele nebigu sal ly slm xadiis saxiixuu ku leeyahay man laa yashkur innaasa laa yashkur illaah ninkaan dadka u mahadnaqin ilaahay waa mahadnaqin marka man asdaa ilaykum macruufan fakaafi'uuh ruuxii wax idiin keeno oo wax idin yani waxa weye wanaag idiin sameeye oo gacan idiin geystaaye u abaalguda haddaydan u abaalgudi karayninna u duceeya buu nebigu uhi salawatullah wasalaamu caleyh marka dadka in loo mahad celiyayo waad mahadsan tahay la yidhaahdo ma xuma bal sharcigu waa faray taa lama diidaya waxaa la diidaya in uun adiga qalbigaaga iyo mahadnaqaagu kaa addoonkaa uun inuu ku koobnaado waya wax la diidanya addoonkani mujarad waxa weyaan waa mabcuud xagga ilahay baa laga soo diray ilaahay baa kuu soo qasbay yani waa laguu soo eriyey waa laguu soo kaxeeyey waxbaa lagugu soo dhiibay allihii marka ka koreeyey ee waxaan u soo diray isagu waa gacan lasoo dirsade inaad halmaanto isaga uun ku koobmato taa wey macnaha midda la diidanya wa an tadumahum inaad addoommadii caydo oo dhaleecayso calaa maa shay dushii inaad ku caydood ku dhalecayso lam yu'tika allaahu ilaahay uusan ku siinin yani mid baad wax weydiisatay wixii aad weydiisatay buu kuu diiday hadduu kuu diiday inaad caydo maaha inaad wax ka sheegsana ma ah maxaa yeele waxaan ilaahayba kuugu talagelinba oo rabbiba kuu qorin subxaana wa tacaala qorshaba aan laguu gelininba maxaad addoonkankaasa ugula dagaalami saasa macnaha ilaahay baan iigu talagelinna marba haddaad weyday waa waxaan ilahay kuu qorin subxaana watacaala kalsoonidaa qaad adiga addoommadaba ka sara marmarka maxaa yeeley risqi ina risqa allahi ilaahay risqigiisa laa yajuruhu ma soo jiido oo ma keeno xirsu xariisin nin dadaalay dadaalkii si kasta daad u tafaxaydatood orodka badiso kuma keeni karta orod la badiye risqi laguma keeno walaa yaruduhu ma celiyo risqi ilaahi karaahiyatu kaarihin mid necbaysanaya nacaybkiisuna risqi ilahay ma hor istaago sida ilahay ugu talagalayba wax u fulayaan saas way macana sumada arag dadka qaar aan la saraynin oo waa si u baryo ilaa gabal dhac laga gaadho aan nasiinaba aqooninba oo haddana waxa weeye waxa soo gelayaayo uu aada u yaryahay aan waxba uusan soo gelayninba qaarna dadaal badanba ma bixinayaan dadaal badanba ma bixinayaan haddana kaa afar iyo labaatanka sac ordayaaye ayagaa ka taajirsanoo ka xoolo badan saas way macana mid dadaal yar buu bixinay markaasuu markaba hodan noqonaya midna waxaa laga yaabaa dhuula cumrihii inuu rafto oo laga tabo oo ordo oo macnaha dadaalo haddana waxa wey laa yazaalu faqiiran faqiirunbuu weligii ahaanaya marka waxa waxaad garani dadaal laguma keene waa qorsho ilaahay iyo wax horay loo qadaray wey horaa looga faaruqay waxaanaan macnaha waxa weye kuba rafaadsannahayba wa can radi allahu canha ana rasuula lahi sal ly slm rasuulku qaala wuxuu yihi man iltamasa ninkii raadiya rida allaahi ilaahay ridihiisa ninkii raadiye bisakhati innaasi dadka cadhadooda ku raadiye wax dadka ka cadhaysiinaya oo ilaahayna raalli gelinaya ninkii raadiyay radia allaahu canhu ilaahay baa ka raalli noqonaya wa ardaa ilaahay wuxuu raali gelinayaa canhu xaggiisa annaasa dadkana waa ka raalli gelinaya dadka xaggiisana raalli bay ka noqonoo ilaahay baa yani waxa iyagana ka raalli gelin waman iltamasa ruuxii raadiya rida annaasi dadka ridihiisa ruuxii raadiya dadku inay ka qancaan oy jeclaadaan bisakhad illaahi wax ilaahay ka cadhaysiinaya ruuxii ku raadiya dadka inuu ku raalli geliyo sakhita allaahu calayhi ilaahay baa u cadhoon wa askhata calayhi annaasa dadkana uu u cadhaysiin tala halkaasay ka go-daa waxaan ka dambe ka sokeeyo oo dhan waa maaweele iyo wax macnaha waxa weyaan uun dhalanteed aan ku mashquulsannahay haddaad doonaysa inuu dadku kaa raalli noqdo ilaahay baa loo maraa subxaana wa tacaala quluubtu ilahay gacantiisay ku jirtaa dadka inaad qabsato ood hanato oo quluubtooda hanato haddaad dooneyso ilaahay raalli geli subxana wa tacaala ilaahay haddaad raalli geliso rabbi baa subxaana wa tacaala addoommada kuu qasbi oo iyaga kaa raalli noqon oo isaga ku jeclaysiin maadaama isaga aad u gooday xataa kuwaad ka cadhaysiiseed ilaahay dartii uga cadhaysiisay kuwa xataa qalbigooda ilahi kuusoo kuu soo duwi subxaana wa waa kii xadiiska saxiixa nabigeena sal ly wasalam uu yidhi yani ilaahay hadduu addoon jeclaado naada ahla asamaa naada jibriila jibriil buu u yeedhaya markaasuu le jibriilow hebel waan jeclaadaye jeclow markaasuu jibriil jeclaanaya jibriilna markaasuu samaawaadka yani malaa'igta degan ayuu u dhawaaqaya markaasuu odhanaya hebel ilaahay baa jeclaadaya hala jeclaado markaasaa la jeclaanaya markaasaa qabuulkii iyo jacaylkii samada laga jeclaaday ayaa dhulka loo soo dejinaya addoommada ilaahay baa marka lagu xidhaya saasay marka ku jeclaanayaan marka xataa quluubta binu aadamka haddaad doonayso oo hunguri kaa hayo halkaasaa loo maraa haddii laakiin iyaga toos aada u aado ilahay baa kugu diray subxana wa rabbina kuu cadhoo ayagiina lagugu dir oo way kuu cadhoodeen natiijo la-aan dhe marka marka saasaa macnaha layna barayaa rabbigan subxaana wa inaan raadino isaga macnaa waxa raddihiisa aan raadinno ku dadaalo addoommada aan dhinac iska dhigno addoommada hawshooda iyo raalligelintooda iyo kacadhaysiintooda iyo waxaad adigu jidkaad haysaa jid sharciga ha noqdo waxaad haysa wax ilahay raalli gelinaya ha noqdo camal iyo qowl iyo wax ilahay raalli gelinaya ha noqdo markaa kadib ninkii kugula dagaalamay iyo ninkii ka cadhooda iyo ninkii ku farxa iyo dan haka gelin saas mana ilahayna u daa wixii intaa ka dambeeya rabbi u daa subxana wa tacala wacan caaishata radi allahu canha ana rasuula lahi sal ly slm rasuulku qaala wuxu uhi man iltamasa ninkii raadiya rida allahi ilaahay ridihiisa ninkii raadi yacni wixii ilaahay kaga raalli noqon lahaa ee camal ahaa ninkii la yimaada bisakhati innaasi dadka cadhadiisa bisababi sakhati innaasi dadka cadhadiisa dartood wax dadka ka cadhaysiinaya oo ilaahayna raalli gelinaya ruuxii raadiyo oo sidaasi ku sameeyay radi allahu canhu horta ilahay baa ka raalli noqon wa ardaa wuxuu raalli gelinay alle canhu xaggiisa annaasa dadkana uu ka raalligelin <clears throat> macnaha dadka qalbigoodiina ilaahay baa cadaawaddii iyo colaadii ka saariyo jacayl iyo macnaha qanacsanaan buu u gelinaya inay ka qancaan addoonkaas ilaahay subxaana wa tacaala waman iltamasa ruuxii raadiya rida annaasi dadka ridihiisa ruuxii raadiya iyo inay jeclaadaan bisakhati illaahi wax ilaahay ka cadhaysiinayo ruuxii dadka ridihiisa ku raadiyay sakhita allaahu ilaahay baa u cadhoonay caleyhi dushiisa yani ilahay waxyaaluhu ka cadhon oo ilaahay nacabiyo sharcigiisa ka soo horjeeda dadku raaligeli wey kaga qosli ugu danee waxyaala noocaasoo kale ugu danee ilaahay baa ninkaa isagaa sakhid allaahu calayhi ilaahay baa u cadhoon wa askhada calayhi annaasa dadkiina uu u cadhaysiin kuwii uu u danaynahayey ee ayaga maslaxadoodan ka shaqaynaya uu lahaaye iyaga uu raalli gelinayay yuuba ilaahay ku sallidii subxana wa tacala laftoodaaba laga yaabaa inuu gacmahooda uu dhib ku soo gaadho misaal yar baaba macnaha idinku filano imisa yacni waxa weeye oday ama hogaamiye beeleed ah oo maslaxo qoys baan u dagaalamayaada ku hayay maslaxa reereed baan wadaa ilaahay subxaana wa tacaala sabab uga dhigay reerka laftiisa inay dilaan soo aqrab mithaal maa isaaxatu somaal dib ugu laabaadada reerku u halgamahayey intaasoo dhiba u soo maray laftoodii baaba dilayba waa mithaal dhow marka waxaan kabaata aad macnaha isku hawlinayseed isku dhibaysa isku rafaadinayso rabbi hadduu damca subxaana watacaala iyaga laftooduba kugu diriba wa ficlanna sidaas wey maxaa yeele iyagaad ilaahay subxaana watacaala ku caragelisay ilaahay kuwaad ku caragelisay buuna ilaahay subxaana watacaala kugu sallin kuwo kale iska badaayo oo kasii shisheeye macna rawaa waxaa wariyey xadiidka isaga ibn xibbaan baa wariyey fii saxiixii buu ku wariyey xadiidku waa xadiis saxiix silsilada iyo saxiixuljaamici sagiirka labadaba sheekh naasir waa kusoo guuriyey fiihi masaail masaa-il dhowraa ku jira aluulaa masalada koowaad waxa weye tafsiiru aayati aali cimraan aayaddii aali cimraan kusoo aroortay tafsiirkeeda inamaa dalikum shayطaanu yukhawifu awliyaaahu ayb athaaniyatu masalada labaad waxa weye tafsiiru aayati bara suuratu tawba aayaddii iyadana ku timid inamaa yacmuru masaajid allahi man aamana biاllah aayaddaas wey athaalithatu masalada saddexaad waxa weye tafsiiru aayati alcankabuut suuratu alcankabuut iyadana aayaddii ku timid ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الرابعة مسألة أفراد وحوي أن اليقين يقينت يضعف وتوردق ويقوى وحوغيستا يقينت يعني إيمانك مرنا وحوغيستا مرنا ودائفا سلسي caqiidatu ahli اsunna waljamaca kitaabkiiyo sunnadaana macnaha ku tusaya yani iimaanku shay hal meel uun joogo dadkoo dhan iimaanka ka seeyihiin mehe iimaanku marna kor buu u kacaa marna hoos buu dhacaa dadkuna iimaankoodu waa kala gidsiyo qaarna iimaankoodu waa xoog badan yahay qaarna waa tabar yar yahay saas way macna oo iimaanka waxaa xoogeeya oo xoojiya oo macnaha waxa weeyaan tabar siiya waa acmaasha saalixa wey waxaa daciifiya oo dila oo dhaawaca waa dunuubta wey dunuubtuna way dhaawacdaayoo marka dambe iimaanka inay tirtirtaa laga yaaba wixii camal saalixa iyo khayr ah ee addoonku la yimaadana iimaankiisa ku xoogeysta macna marka waana daciifa waana xoogeystaa alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weye calaamatu dacfihi iimaanka dacfigiisa markuu tabar dhigo oo u daciifo calaamada lagu garto wa min daalika calaamada waxaa ka mid a ah haadihi halaau saddexdan asarka cabdullahi bni cabaas lagu sheegay yacni dadka inaad raali geliso oo waxa ilaahay nacab yahay ku raali geliso iyo inaad ku mahadiso risqi ilaahayba uu ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala iyo waxaan ilaahayba kugu talagelin inaad dadka ku eedayso oon rabbiba subxaana wa tacala ku siinin asaadisatu masalada lixaadi waxa weye ana ikhlaasa alkhawfi cabsida oo loo gooni lilaahi ilaahay loo gooni min alfaraa'idi waajibaadkay ka mid inaad cidda aad ka cabsan ilaahay keligii ay noqoto oo makhluuqaadkiisa iyo addoommadiisa kulligood meel aad iska dhigtahay waajibaadka diintay ka mid tahay oo qalbigaaga iimaankaasi galo asaabicatu masalada toddobaad waxa weye dikru sawaabi man cid abaalgudkii oo la sheego ciddaasoo facalahu arrinkaas samaysay ciddii ilaahay khawfka iyo cabsida u badax tirta oo keligii ka cabsatahay muxuu abaalgud leeyahay maxaan soo marnay radia allaahu canhu wa ardaa canhu nnaas abaalgudkiisu kaa wey ilaahayna wuu ka raalli noqon dadkana wuu ka gelin abaalgudkaas oo xadiidku sheegay ah ayuu leeyahay macna oo adduunka macnaa aakhare keliya maaha aakharo ilaahay baaba ka raalli oo janno ilaahay buu geliyo naxariis ilahay buuba heliya laakiin adduunka ayaa ilaahay qabuul u dhigaya subxana wa tacala oo addoommadiisaas jeclaani macna isaguna ilaahay subxaana wa tacala uuba jeclaadayba athaaminatu masalada saddexaad waxa weye dikru ciqaabi man ruux ciqaabtii oo la sheego ruuxaasoo tarakahu cabsidaa ilaahay ka tegey cabsidoo ilaahay loo barax yeelo keligii laga cabsado ruuxii ka tago oo waxa uu ka cabsanayo baryo makhluuqaadka ilaahay ka cabsada ciqaabta uu leeyahay isagana la sheegay oo iyadana waa tii ahayd yani waxa weye sakhita allaahu calayhi wa askhata annaasa wa askhata calayhi nnaas Mhm. sakit allaahu calayhi wa waaaskhada calayhi nnaas ilaahayna wuu u cadhoon dadkana wuu u cadhaysiin oo ilaah hadduu u cadhoodana aakhare ciqaab buu leeyahy oo naar buu gelayaa macna maxaayl tawxiidkiisaa kala dhiman oo dhaawacan oo iimaankiisaa dhaawacan adduunkana wuxuuba ku noolaanba cidhiri buu ku noolaan haddii dadkii lagugu diro oo qaraabadaadii lagugu diro oo saaxiibadaa lagugu diro oo addoommada oo dhan lagugu soo jeediyo oo lagu naco yani waxa wey nololi kuma taalla adduun marka adduunkana dhib aakharana cadaab ilaahi subxaana wa tacaala saas daraaddeed badbaadadu waxay tahay in ilaahay keligii laga cabsado subxaana wa tacaala makhluuqaadkuna ay ku ahaadaan makhluuqaad adiga kula tabar ah awoodina ayna gacan inoogu jirin oo ilaahay subxaana wa tacaala ayay tala ka go-daa dhib iyo dheef labaduba hada wabilahi towfiiq wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam bismi llahi raxmaan raxiim الحمد لله رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين معنى دوحوي باب كان شيخ وقفها الليا توكل كوكاها الليا توكل كه ayuu kaga hadlayaa tawakulka waxaa la yidhahdaa alictimaad cala allah fi xusuuli اlmatluub wa dafci اlmakruh maca ahiqati biاllahi wa ficli alasbaab alma'duuni fiiha macnaha waa in ilaahay la cuskado oo wixii la doonayo in la helo oo manaafacaad iyo wax yani dheef ah in ilaahay loo cuskado wixii dhibee in la qaado la doonayana in ilaahay loo cuskado subxaana watacaala isagoo haddana lagu kalsoon yahay wixii sabab ahee arrinkaa ku gaarsiin lahaana la samaynayo marka laba tiir buu leeyahay tawakulku tiir midka koowaad waxa weye in ilaahay la cuskado oo isagoo lagu kalsoonaado oo aan laga kalsooni bixin tan labaadna in wixii ee ilaahay subxaana wa tacaala uu sameeyey in lala yimaado la sameeyo macnaa waxa weeye uu ruuxu sacyi iyo dadaal sameeyo oo intuu iska fadhiisto uusan dhin ilahay baan tala saartay maxaa yeelay yani asbaabtaas uu ruuxu la imaanayo oo masalan hadduu caruur rabo inuu guursado hadduu xoolo doonayo inuu dadaalo oo macnaa waxaweye saciyo oo jid xalaala wax ku raadiyo ila aakhirihi yani inuu shayinkaata wixii sababkiisa ahaa la yimaado iyaduna waa laga maarmaan waay maxaa yeelay sababkoo laga tago waxay yani ku tahay ceebeyn ilaahay xikmadiisa subxaana wa tacaala maaa asbaabta iyo musabibaadka ilahi waa isku xidhay subxaana wa tacaala asbaabtaasoo la cuskado oo iyada uun lagu kaaftoomo oo iyadoo lagu kalsoonaado ilaahay la halmaamana tawxiidkay iyadoona dhaawac ku tahay macna qowli illaahi tacaala ayuu baabu yahay wa cala allaahi ilaahay dushiisa ilaahay keligii dushiisa un fatawakkaluu tala saarta in kuntum haddaatihin taclam in kuntum haddaatihin mu'miniina kuwa ilaahay rumeeyey yacni iimaanku hadduu dhab idinka yahay oo iimaankiinu daacad yahay oo kaamil yahay ilaahay tala saarta subxaana wa tacaala aayadda waxay kutusaysaa tawakulku inuu waajib yahay ilaahay in loo baraxtiro oo loo goonyeelana uu waajib yahay saasuu kutusaya macna waxaana laga qaadanayaa yani haddaad iimaan leedahay saa yeel haddii lagu yidhaahdo shaygaasi waa shay waajiba wey maxaa yeelay iimaankii isagii baa laysku xidhay iimaankuna dee waaba asalkii diinta wey marka waxyaalo badan baa lagu xidhaayoo qur-aanka waxaa ku arooray mar tawakulka iyo cibaadadoo laysku xidhay mar waxaa kusoo arooray tawakulka iyo iimaankaoo laysku xidhay mar waxaa kusoo arooray tawakulka iyo taqwadoo laysku xidhay mar waxaa kusoo arooray tawakulka iyo islaamkaoo laysku xidhay mar tawakulka iyo hidaayadoo laysku xidhay saa daraadeed baa culimmadu waxay leeyihiin kulligood waxaa asal u ah tawakulka asal u ah saase maana waxaa la yidhahdaa waa manaatu tawxiid yani tawxiidku xadhiguu ku taxanaawaya tawakulkaasi ayb wa qowlihi tacaala wuu baab u yahay inama almu'minuuna mu'miniintu alladiina kuwa wey idaa dukira allaahu haddii ilaahay la xuso wajilat ay cabsanayso quluubum qulubtooda cabsan waidaa tuliyat haddii la akhriyo calayhim dushiida aayaatu ilaahay aayaadkiisa haddii lagu dul akhriyana zaadatum waxay u kordhinaysaa iimaanan iimaan bay u kordhin wa calaa rabbihim rabbigood dushiisa ayay yatawakaluuna tala saaranayaan ilaahay bay wax u dhiibanayaanoo ku kalsoon yihiinoo ku qalbifayow yihiinoo ku degan yahay qalbigooda cid kale ugama hanqaltaagayaan maxalushaahidka aayaddu waxa wey wacalaa rabbihim yatawakaluun waa tilmaamaha dadka muuminiinka lagu yaqaano muminiinta lagu yaqaano dadka iimaankoodu kaamilka yahay ayaa sidaa lagu yaqaanaa dhowr tilmaamood baa lagu sheegay ta koobaadi waxa weye haddii ilaahay la xuso subxaana wa tacaala quluubtooda cabsata yacni markii ilaahay la xusuusiyo oo la waaniyo oo hadal alle iyo hadal rasuul lagu waaniyo ayaa qalbigoodu dareen qaadaa waa cabsadaa macna ma aha sida dadka gaalada iyo munaafiqiinta dad quluubtoodu ingegtay ma aha oo dareenkii ka dhammaaday ee quluubtooda dareen iimaan baa ku jira dareenka iimaan mar alla markii la faafsana way dareen qaadayaan oo cabsidaasa qalbigooda gelaysa macana waxay leeyihiin mufasiriinta sanadka qaar ka mid a waxaa laga wadaa ruuxu markuu dembi samayn rabo markii la yidhahdo ittaqi illaah war ilaahay ka cabso isagoo dembi doonaya ayuu qalbigiisu baraarugaya markaasuu dib u noqonaya macana ayb tilmaanta labaadee lagu tilmaamay waxa weye aayaadka ilaahay haddii lagu dul akhriyo iimaan bay u kordhisaa dadka mu'miniinta ah yacni waxaa laga qaadanaya sida ay leeyihiin jumhuur bal aimatu salafsay leeyihin waxa weeye waxaa laga qaadanayaa iimaanku inuu siyaado oo nusqaamo iimaanku waa shay marna hoos u dhaca marna kor u kaca